insha allahu cashirkan waxa wey nactigan waxaan kusoo dhex jirnay nactiga oo sharqu qadri nadaa marka waa masale aad iskaga fudu ajruumiga malaha intii lagu soo akristay wax badan aan lagu darin saas darteeda carabka un baan marsiinayna waa in qof walbaaba waxa wey uusan iga gaabin leh hore le ula ordaynaa wayatbacu huwa nactigi waa raaca matbuucahu matbuuciisa wayatbacu huwa nactigi waa raaca mancuutahu raa wa wayatbacu waa raacayaa huwa nactigii mancuutahu mancuudkiisuu raacaa fii waaxidin miduu ku raacaa waaxidkaasoo min awjuhil icraabi icraabka awjuhdiisa ka mid ahaaday saddexdii awjuhul icraab mid ka miduu ku raaca wa min atacriifi watankiiri wa waaxidin miduu ku raacaa waaxidkaasoo min atacriifi macrifaynta iyo wa tankiiri nakiraynta ka mid ahaaday marka shantan inuu laba uga raaca wa iska laazim nactiga la kala qaadi ma intaas marka ah, nacti kasta ama xaqiiqi ha ahaado ama sababi ha ahaado inuu labadan ku raaca waa waajib ah, saddexda awjuhul ixraabka midkii uu mancuudku qaato uu ku raaca ma dhici karta inuu khilaafo duu rafcisan yahay rafco duu nasbisan yahay nasbo duu jaran yahay macrifada nakirada inuu ku raaca waa laazim ah, waa laazim ma dhici karto inuu isku khilaafaan shantaas labada uu qaato mancuudka anacti ku raaca shanta kale oo mufrad iyo taniya jamac tadkiir iyo tacniif waxa weeyaan kalficli wey nactigu faacilkiisa loo fiirina bes ah, haddii uu damiir noqdo waa xaqiiqiyo shanta a shantu laba uga raaca hadduu isim daahiran noqdo waa kalficli oo faacilka la fiirina marka shantan hore laba kamida inuu ku raaca waa laazim ama xaqiiqi haado ama sababi ha aado markaas kadibaa faacil kala fiirina hadduu damiir mustatiroo mancuudka u laabaa rafcisto waa xaqiiqigii xaqiiqiyaa la yihahdaa mar hadduu xaqiiqi noqday shanta kalena labuu kaga raaca mufrad iyo tasniya jamac tadkiir iyo ta'niis shantaas labuu qaadaa mancuudku shanta labada uu qaato ku raaca nactiguna waa hadduu damiir mustatiro mancuudka u laabanaad uu goto macnaha waa xaqiiqi markaas fiiri uma in rafaca nactigii hadduu goto damiiran damiir damiirkoo mustatiran asturan yacuudu ilaa mancuud ah, damiir mustatir ah oo mancuudka u laabanaya mancuudka u laabanaya hadduu rafcisto taabica nactigii waa raaca fii waaxidin miduu ku raaca waaxidko min atadkiiri wataniisi dhadigayn iyo labayn kamid ahaaday ah, hadduu mudakar yahay manquudku nactiga mudakaru noqaa hadduu muanaf yahay manquudku nactiguna muanafu noqaa wa waaxidin wa fi waaxidin miduu ku raacaa waaxidko min alifraadi wa farceeyhi mufrad iyo labadiisa farac kamid ahaaday mancuudku hadduu mufrad yahay nacti waa ku raaca hadduu muhane yahay nacti waa ku raaca hadduu jamac yahay nacti waa ku raaca waa nactiga xaqiiqa kaas wa ilaa in lam yarfac damiiran mustatiran yacuudu ila lmancuud wa ilaa in lam yarfac damiiran haddaan nactigu damiir rafcisan ee uu rafcisto ism daahira ism daahira ee loo idaafeeyey damiir u laabanaya mancuudki waa sababigii waa sababigi wa ilaa in lam yarfac damiira hadduusan damiir rafcisan fa huwa nactigu kalficili ficlu lamidya ficlu lamidya ficilkana xagga tadkiirka iyo xagga ta'niiska waxaa loo firiya faacilka xagga tasniyo iyo mufrad iyo jamacna ifraadu laazima faacilku muhana ha noqdo jamac ha noqdo ifraadu ficilku laazima ilaa luqada aheed akalunilbaraqiis maaha haddana nactiga sababiga waa saas nactiga sababiga faacilkiisu haduu raba ha ahaado muhani isagu ifraadu jooga faacilku haduu raba ha ahaado jamc isagu ifraadu jooga mancuudkiisu haduu raba ha ahaado muhani isagu ifraadu jooga mancuudkiisu haduu ahaado jamc ifraadu jooga ilaa luqatu aklilbarakiif maahan luqadaas maadaama ficilka marka uu faacilku muhane yahay ay ku dari jireen faacil ka waxaan rabaa haddii faacilku muhana yahay maadaama ficilka ku dari jireen alifu taniya wasfigan alifu taniya ku dara ha waa taniyeynaayo waa taniyeynaayo haddii uu waxaweya faacilku jamc yahay ficilka calaamad jamcay ku dari jireen soo maahan haddana wasfiga waa jamcinaya haddii uu faacilkiisu jamc noqdo ah. marka meeshaasu wuxuu raba inuu ku yidhaha wal axsanu uu ku yidhi sida wanaaga badan jaaanii rajulu ninaa ii yimid rajulko qucuudun ay fafadhiyaan khilmaanuhu addoommadiisii uma qaacidun uu fadhiyo khilmaanuhu addoommadiisii uma qaacidun ay fadhiyaan tan wuxuu ula jeedaa warkaan wuxuu ula jeedaa haddii nactiga sababiga marfuuciisu ama faacilkiisu uu noqdo jamac jamac hadduu noqdo waxaa banaan oo qolada luqatu akarilbaraaqiif oo bani xaarif iyo culummada kaleba isla ogolaya carabta kaleba in jamcu taksiir laga dhigo wasfigan ah, wasfigan fiiri darartu ah, jaa-anii rajulun nina ii yimid rajulko qucuudun ay fafadhiyaan khilmaanu maanta faacilkii u noqday jamac khilmaan soo ma jeedid qucuuduna jamcu taksiira in laga dhigo waa isla waana sida ugu fasixsan ugu fiican hadduu marfuucu jamc noqdo in nactigana jamcu tagsiir laga dhigo waxaa ku xigta oo martabada labaad ah in mufradkiisa loo ifraadiyo jaa-anii rajulun nina ii yimid rajulko qaacidun ay fadhiyaan hilmaanuhu addoommadiisa waxaa ugu liidata in waxa weeya wasfiga calaamad jamc lagu daro oo jamcu saal lagu keeno oo la yidhaahdo jaa-anii rajulun nina ii yimid rajulko qaaciduuna ay fadhiyaan hilmaanu ah, qaacidun taasa ugu liiato waa luqatu aklin barakiif bis hayagaasaa ogol labadan kale waa laisla ogoliy in mufradnimada uu laazimo faacilku jamc iska ahaadeen iyo jamcu taksiir in laga dhigo laakiin in jamcu tasaalim laga dhigo haddii faacilkiisu jamc noqdo waa luqatu aklin barakiif sharax iclam ogow ana lilsmi isimkii waxaa usugnaaday bxasabi اcraabi icraabka qadarkiisa halaaثatu axwaalin xaalayaalo sadexa xagga icraabka marka la fiiriyo isim walbaa saddexu mid yih marfuuc mansuub majruur rafcun a usugnaaday wa nasbun kordhigaa usugnaaday wa jarun hoosdhigaa usugnaaday wa bixasabi اlifraadi wa gayrihi mufrad iyo kayrkiis qadarkiisana halaaثatu axwaalin xaalayaal saddexa usugnaadeen saddex xaala usugnaadeen ifraadun mufradnimo keliyeelida usugnaaday wa taniyatun taniya usugnaatay wa jamcun jamca usugnaaday wa bixasabi tadkiiri labaynta iyo wa ta'niisi dhadigaynta qadarkeedana xaalataani laba xaala usugnaadeen wa bixasabi tankiiri wa tacriifi macrifaynta iyo nanakirinta qadarkeedana xaalataani laba xaala usugnaadeen fa haadihi madkuuraadaasu casharatu axwaalin waa toban xaalo tobanka xaalo lilismi ismka usugnaaday toban xaala ismki soo marayda marka afar dhinac marka laga fiiriyo walaa yakunu ismu isimkii kuma sugnaado calayhaa cala alcasharati tobanka kullihaa dhammaanteed fii waqti waaxidin hal waqti hal waqti tobankii ismka iskuguma imaan karto maxaa yeelay rafco iyo nasbo iyo jer maa iskugu imaana mufrad iyo musane iyo jac maa iskugu imaana tadkiir iyo taniif maa iskugu imaana tacriif iyo tankiir maa iskugu imaana waa waxyaala isku wada lidaba qaar badan oo ka mida marka tobanku hal mar is iskuguma timaad ma iskugu timaado waxaysan iskugu imaanayn limaa shay dartiisaysan ugu aanayn walaa yakuunu ismu ma ahdo calayhaa tobanka korkeeda kullaha dhammaanteed fii waqtin waaxidin limaa shay dartiisuusan ugu ahaanayn fii bacdihaa madkuuraadan casharada gabalkeed ku sugan limaa shay dartiis fii bacdihaa casharada gabalkeed ku sugan oo mina tadaadi isku lid noqosho ah qaaraba isku lida rafca iyo nas wa isku lid mudakar iyo muanas waa isku lid tacriif iyo tankiir waa isku lid tadkiir iyo taniis waa isku lid ah, qaalaada isku lidooda alaa taraa miyaydaan arkay inay lid isku yihiin annawshaniye laa yaquunu ismu isimkii ma ahaa karo marfuucan kula rafciyi mansuuban la nasbiyo majruuran la jaray fii aanin waaxid hal ma ma dhici karo walaa mucarafan mid la macrifeeyey munakaran lana nakireyna ma ahaa karo walaa mufradan mufrad muhanan majmuucanna ma ahaa karo walaa mudakaran mu'anafanna ma ahaa karo wainamaa wax kale ma ahan yajtamicu waxaa ku kulmi kara fiihi ismka dhexdiisa minhaa casharada xaale ay ka mid yihiin fi lwaqti waqti waxaa ku kulmi kara waqtigu alwaaxidi keligiisa arbacat umuurin arrimo afar afara hal mar iskugu imaan karaan wa hiya arbacadaasu min kulli qismin qismi dhammaantiisa xaggiisa xaalo u ka ahday waaxidun wey afar qaybood soo maaha midta ka soo qaad saddex awjuul mid ka qaad macrifiya nakiro mid ka soo qaad tadkiir iyo taniif mid ka soo qaad mufrad iyo farci mid ka soo qaad afar qaybooday ahaayeen midba xabad ka soo qaad hmm, midba xabad ka soo qaad taquulu waxaad leedahay jaa-anii waxaa iyimi zaydun zayd fayakuunu waxaa ku sugnaana fiihi zayd dhexdiisa alifraadu keliyeelid ko oo waxa weeyaan mufrad iyo farceeyihii mufrad wey watadkiiru aa ku sugan mudakeri maras hadii la yidhaha macrifiya nakiro wrafcu waa ku sugan awjuraab afartaase hadda jaaa zaydu jaaanii zaydun ku sugan fain ji'ta haddaad la timaado makaanahu zayd booskiisa birajulin haddaad la timaado oo tiraa jaanii rajulin fa fiihi rajulka waxaa ku sugan atankiiru bedela tacriifi macrifayntii zayd bedelkeed xaalatay nakirayntu bedela tacriifi macrifayntii bedelkeeda xaalo ay tahay nakirayntan iyo wa baqiyat lawjuhi awjuud intii kale ifraadkii siduu ugu sugan yahay tadkiirkii siduu ugu sugan yahay tacriifkii siduu ugu sugan yahay oo waxaa tihi jaacanin rajul ah ha waxaa tiraa tacriifa dhihine rafcihi rafcihi rafcihina siduu ugu sugan yahay fain jiita haddaad la timaado makaanahu zayd booskiisa bizaydani haddaad la timaado oo tiraa jaaani zaydani ow birijaali haddaad la timaado oo tiraa jaaani rijaalu fa fiihi midka aad la timid waxaa ku sugan ataniyatu aw iljamcu bedel ifraadi ifraadki bedelkiis xaale uu yahay tasniyaha ama jamac iyo wa baqiyatu awju awji intii kale intii kale ayaa ku jirta oo ahayd tadkiirka tacriifka rafca intii kale ku jirta fain jita haddaad la timaado makaanahu makaana zayd zayd booskiisa bihinda haddaad la timaado fa fiihi kan aad la timid waxaa ku sugan ataniisu tanisin dhadigayn bedela tadkiiri labayntii bedelkeeda xaal uu yahay iyo wa baqiyat lawjuuh intii kale ah, ifaadkiya ku sugan tacriifkiya ku sugan rafciya ku sugan waay fa in qulta haddaad tidhaahdo ra-aytu zaydan aan arkay oo marartu bizaydin aan soo maray fa fiihi zayd waxaa ku sugan annasb aw ljaru bedela rafci xaal uu yahay iyo wa baqiyat lawjuuh awjuuhdi kale haddeer cibaaro ay leeyihiin mucribiinta dadka wax iraaba uu keena ibnu hishaam markaasuu naqdina waana iska naqdigaas waa un iska khilaaf lafdii mucribiintaa waxay yidhaahdaan anat annactu yatbacu lmancuuta fii arbacati min casharati ay yidhahdaan annactu yatbacu lmancuuta fii arbacati min cashara nactigu mancuutka wuxuu ku raacaa afar toban ka mida waxayna u jeedaan nactiga xaqiiqiga markaasuu leeyahay war hadalkoodaasu sawaab ma ahan ee nactiga labuu ku raaca mancuudkiisa labada kalena nactigaa la fiiriya maxaqiiqa mise waa sabab owjuul icraab iyo macrifiya nakiro shantaas laba kamiduu ku raaca inta laasimka waa intaa inta shanta kale waxaa la fiirinaa nactigu maxaqiiqa mise ayaguna waxay ujeedaan kan xaqiiqiga asna hadhow markuu xaqiiqiga tago qowlkoodii kusoo laabaan oo uu leeyahay afar toban kamid waxa isku raacay marka iska khilaaf lafdi wa waqaca waxaa dhacay uu yidhi ibnu hishaam fii cibaarati bacdi lmucribiina culummada wax icraabta gabal ka mida culummada wax icraabta gabal ka mida cibaaradooda ana nacta nactigu yadbacu waa raaca almancuuta mancuudka fii arbacatin afar ku raaca arbacada min casharatin toban ka mid ah wa yacnuuna waxay ula jeedaan bidaalika qowlkaas annahu nactigu yatbacu waa raacahu mancuudka fi lumuuri arrimaha arrimihii al filumuuri arimihii ashwahdiy wa afartan mar dhaweyd soo sheegnay oo lii war tobanku kuma kulmi karaane afara ku kulmi karta wa afartii marka yatbacu wuxuu ku raacaa nactiguhu mancuudka filumuuri arimihii alarbacati afarta ahaayeen allatii arimihii yakuunu nactigu uu ku sugnaanayo calayhaa arrimaha korkooda amase isimka uu ku sugnaanayo walayse arrinkuna kadaalika sidaas maahan uy ha oo kala qaadidaa ku jirta nactiga ku raacaya afar toban kamida waa xaqiiqiga sababigu labu ku raaca intaasuu leeyahy wa inamaa wax kale ma ahan xukmu xukmu nacti an yatbaca wa inuu raaca hu mancuudka fi inayn labu ku raaca labadoo min khamsatin shan kamid a daa'iman weligiis ama xaqiiqi haado ama sababi ha ahaado wahumaa labadaas waaxidu waa mid waaxidkoo mid awjuul icraabi icraabka awjuudiisii ka mid ah wa waaxidu waa mid waaxidkoo min atacriifi wa tankiiri ka mid ah macrifaynta iyo la walaa yajuusu kuma banaana fii shayin shay shaygoo min ancuuti ka mid a an yuqaalifa inuu khilaafo mancuutahu mancuudkiisa filixraab ixraab ma dhici karto in laydhaha mancuudkiina waa marfuuc nactigiina waa mansuub wax dhici kara ma walaa an yukhaalifahu mancuudka inuu khilaafaana ma banaana fi tacriif iyo watankiin inuu ku khilaafo waxyaalaha saas loo malay karo marka keenan markaasuu ka jawaaba qaar ka mid bushii inta soo arooriyo uu kii ugu horey jawaabta ku dheeraana markaas kuwii kila halmaama isagon ka jawaabin ka tega saddex bushiyuu soo aroorina waana khatara le inta bushii soo aroorida inaad ka jawaabi diinto ka tagto ila waana jirana waa kan dawana ma keenin saddex bushiyuu keene kan ugu horreeyuu ku dheeraana su u wado u wado uu halmaama labadii kale isagon ka jawaabi waa ka tega saas uga dhaqaajina marka xaashiyada sajaaciga iyo kaaga jawaaba iyo maxamed muxidiin labada kale fain qulta haddaad i tidhaahdo haadaa xubunkan muntaqidun waa mid buraaya biqowlihim carabta hadalkooduu ku buraa oo ay yidhaahdeen haadaakanu juxru dabbin waa dabba godkeed dabbadu waa bahal mase arinuugta ama adees cagalayda bahashaas waxa weyn bahal u eg waayo oo dhulkaas carabta ku nool ah, waa iyada kuma dhihina de bahal u eg waayo ah, midaan oo waxa weyn mase waxaa la yidhaahdaa waral a la yidhahda carabiga ama warar laba ro-ood tanna dabaa la yhahda isku magacba maaha isku magacba ma yaga ahad isku magacba maaha ah, waayo haadaa kanu juuxru dabbin waa dambe godkeed ah, godkaasoo kharibin baaba-ay fiiri juuxru oo godan a ah, waxa laga sifeeyey kharibin waxaad ma tiri exraabka isku raaca ka waran tanaa la hayaa fa wasafuu carabtii waa ay wasifeeyeen almarfuuca mid la goday wa huwa aljuxru waa godkee bilmaqfuudi ku la hoos dhigay wa huwa kharib weeye iyo wa biqowlihi uu warka ayuu ku bura haddaad taa haddaad tiraahdo tacaala ilaa waatan asaga ka jawaabi doono marka kharibin waxaa hoos dhigay wuxuuna ku dhihi doonaa mujaawara dabbidaas oo hoos dhiganay deris lata xarakatu mujaawara aa loogu qadara ee waa lagu qadara kharibin rafcadiyaa lagu qadara Ah, rafcadii aa lagu qadara rafcadii aa lagu qadara marka waxay leedahay waxaan aakhirkii ka mashquuliyey bixarakat lmujaawara aad leedahay wa biqowlihi uu ku buraa tacaala ilaa waa sareeya ilah uu yidhi waylun halaag iyo waadi naare likulli humazatin xambadane dhammaantiisu u sugnaaday xambadanahaasoo lumazatin ceebayn badan aladii alladiidaasa marka waxay u eg tahay in laga nactiyaynayo humazatin ha humazatin waa nakira alladiina waa macrifo ismuusuul kama jawaabayo marka jawaabteedu waxay tahay laba dariiqaa ku banaan nacti ma banaana bedel iyo nacti maqduuca inaad ka dhigato bedel inaad ka dhigto oo aad tidhaahdo alladii kiiyuu usugnaaday waadi naare ka badalo iyo inaad qadcidaba oo tidhaahdo adumu waxaan ceebaynaa aladi kii jamaca maalan maalka aruuriyey wa cadada ood ficil inta usoo qadarta mafcuul ka dhigto labadaas dariiqaad ka mara bedel ka dhigo oo waxa weeyaan haddee bedel iyo mubdelmino lama shardiyan isku raacaan haddii kale bedela ka dhigina nactinimada ka goo ee waxa weeyaan mafcuulun lificlin maxduufin taqdiiruhu adumu waxaan ceebaynaa aladi jamaca maalan wa cadada saasaa jawaabtoota se jaacigana ka fa wusifa waa la sifeeyey annakiratu nakira la sifeeyey wa hiya nakiradu likulli humasatin lumasah weeye bilmacrifatiyaa lagu sifeeyey wahuwa aladi weeye waxaa kale kubura iyo wa biqowlihi ilahay qowlkiisa tacala ilah waa sareeya ilah wuxu uhi xamiim tanziilu lkitaabi kitaabka la soo dejintiisu kaa-inun min allaahi alla xaggiisu ka ahaaday allihii alcasiizi ee qaalibka hawtiisa soconayday allihii alcaliimi ee cilmiga badnaa allahaasoo kaafiri dambi dembiga dhaafa hadda fiiri maxamshaahidku waa kane allah wa acrafu lmacaarif kaafirna waa isim faacil isim faacil haddii marka xaalo iyo safaal mid aan ka dhigno waxay noqonaydaa waa wasfi mudaafkii mudaaf ileyhigiina waa macmuulu صifa oo waa mafcuulkiia loo idaafeeyey aafirun adamba waa mafcuulkiia loo idaafeeyey haddii ay waصfiga uu mudaafku waصfi yahay mudaafuleyguna uu yahay macmuulu litilka صifana idaafadaas xala dhihi jiray idaafa lafdiya laa tufiidu tacriifan walaa tankiir walaa taksiisan laa tufiidu tacriifan walaa taksiisan wainamaa tufiidu atakfiif faqad marka waxay leedahay aafir oo nakira ah ah waxaa laga sifeeyo sifa u noqotay acrafulmacaarif ayada waxaad uga jawaabaydaa laba jawaabood midkood mid kamid a talow yaan idhahda waa ka raba nuur ibrahimaan ka raba hmm. ajaib nuur ibraahimaa laga raba hadda hadda koran hore ugu soo akriyo midna haddaan ku darayna midda lagu dara waa bedel ha waxaan leenahay ka sifaymayna waa ka bedelayn mada qadaay ayaan soo sheegay insha allah midaan waa bedel midda kaleeto muqadimada casharkii ugu horeeyaan kusoo sheegay halkaas miyaa labadaba kusoo sheegay labadaba ah, ma xasuusataa n hay hay ahay asmadoo dhan haddii mustamir uu ku yahay waa banaanta maxamed muxudiinna halkaan uga akrista iyadana saas wey qofkii wixii hore loo dhiibay hayaa wax loogu dari karaa mogta dii tii hore mahaya wax igu dar uu ku waa un imtixaan waayo marka labadaasaan uga jawaabey waxaa leedahay kaafiru dembi horayuu alla u ahaa hadeeruu yahay hadda kadib u ahaana ma ahan sifo waxa weeye shay oo ah maruusan ahaa jirin kadib soo diriyey marka lagu leeyahay hadduu maws hadduu mudaafku yahay wasfi mudaafu ilayhuna uu yahay macmuulun litilka sifa laa yufidu tacriifan walaa taksiisan war mutlaq maahan ee waa marka aan loola jeedin istimraar lijamiic alasmaan waa taasaad ka reebi halkan uga qor maxamed muxidiin cabdilxamiid oo ka xif xaaladaas waa laga reeba xaaladaas tacriifku faa'iideyna waaba macrifaad leeda marka allahaasoo aafiri dembi dembiga dhaafa wa qaabili tawbi toobada aqbala hay wax badana su-aala kusoo wa qaabili tawbi casharkan su badan idinka idinku soo laabeen ha u diyaargarooba wa qaabili tawbi toobada aqbala allahaasoo shadiid lciqaabi ciqaabkiisu uu adeyga badan yahay hmm, adeyga badan yahay adeyga badan yahay allahaasoo didowli awoodda u saaxiibka ah awoodda iskale marka ka bedelo ama waxaad tidhaahdaaba lijami waxa weyan mustamir lijamic lasmaana loola jeedaa labada midaa rabta mar fa wusifa almacrifatu macrifadiyaa la sifeeyey wahuwa allahu weeye tacala ilah waa sareeyaa binakiratiyaa lagu sifeeyey wahuwa shadiid lciqaab wey kaasuu ka soo qabsada wa inamaa wax kale manquulna waa niri inahu shadid lciqaab nakiratun waa nakiro liannahu shadid ciqaab min baabi sifatin mushabaha sife mushabaha baabkeed weeye walaa takuunu mana ahaato idaafatu waa sife mushabaha idaafadeedu ilaa fi taqdiiri infisaal maana wax kale iyadu ma ahaato ilaa waanaga nidhi mudaafuleyga sife mushabahaa marfuuc kama imaan ee mansuubu ka yid mansuubu soo maray soomaanan mansuubu soo maray soo ma waa taqdiiru alaa tara miyaad arkayn ana almacnaa macnuhu inuu yahay shadiidun waa miduu adag yahay ciqaabu ciqaabkiisa walaa yanfaku kama suulayo shadiidulciqaab filmacnaa xagga macnaha can daalika kaas saas kama suulayo shadiidulciqaab weeye alle ka suuli ma hmm. oo shadiidun ciqaabu ma ka suulayo arrin ciqaabkiisa adag ma ka suulay arrin qultu waxaan ku leeyahay haddaad ishkaalkaas ugu soo aroorido ishkaal keentay jawaabkiisa iga dhegaysaan kuleeyahay amaa qowlun fiiri tafsiir inuu rabo inuu tafsiiriyu rabaa miduu qaaday markaasuu suukii u waday la tagtay khalaaskas ka socdo ha ee inuu tafsiir rabo maxaa tusa amaa qawluhum kada wa amaa qawluhum inuu yidhahda la rabay mogta markuu tanqabto kuwii kale wa halmaamo ha ila mogta insaan baxaa loo yidhi mina nisyaana laga keenay soo maa hmm. qultu waxaan ku leeyahay amaa qawluhum carabta qowlkooda yidhaahdeen haadaakanu juxru dabin way kharibin juxrigaasoo kharibin fa akaru carabi carab inta ugu badanu tarfacu waa goda agarku khariban juxru daabin kharibun uley waaba godaada walaa ishkaala wax ishkaalana fiihi rafcaa kuma sugna iska cadda markaas ko wa minhu carabu ka mid ahaaday man bacdi yakfidu hoos dhigahu kharibka limujaawaratihi liajli mujaawaratihi la dersidiisa darteed uu hoos dhigaa lilmakfuudi mid la hoos dhigu la dersi kharibkaana wuxuu deris la yahay lafdi hoosdiga oo dabbi ah dabada ka horayda wey kaasuu deris leeyahay kamaa qaala shaaciru siduu u yidhi shaacirku qad yu'khaduljaaru deriska in loo qabtaa la arkaa bijurmi ljaari deriska kale dembigiis deris waxaa dhici karta in loo qabsado deriska kale dembigiis masle aan nuur lahayn ee waxba sharxi mayno hadalku hadal nuur lahayn uu ka soo jeeda hmm. marka waa ka socaynaa naga wad waaya wa muraaduhum marka hadda fiiri macnahana beytkan loo istishaadayo beytkaanu ka hadli maayo juxru dabin kharibin maba ka laakin laakiin macnahana loo istishaada waxaa kharibin loo hoos dhigay dabina hoos dhig inu daris leeyaha loo qabto waana dhacdaa deriska deriska dambigiisa in loo qabto waa iska kelimaad carabiya maahan diin daadan deriskaan uusan sabab ku lahayn deriskaas dembigiisa loo qaban ma subxaan allahi ya shaqa <laughs> marka waa shaqayda ah, xaamiladi intaana meeshaan ka dhaceen dhamaan isku soo xid ah, kaas kaas meeshu ka geliy ma ujeedo waa saas wey marka shaqa waa noqon kala shaqa shaqa diimeed ma noqon karto oo qoyskan deriska qoyskaa deriska hadday u saaran yahay baxli saxan weyn oo zinada iyo qurunka iyo gaalada dhaqankeeda laga barto ma loo ciqaaba loo ciqaabim haadaa juxru dabin sawma dhihin amaa qawluhum qowlulcarab carabta u celi ha u celin shaacirkan shaacirku mufraduba aha waqada shaacirku mufraduba aha marka batatam ha u celin wa muraadu muraadulcarab carabta markay leeyihin haadaa juxru dabin kharidin markay leeyihiin wa muraadu arab arabta warkooda muraadkooda wa muraadu muraadulcarab carabta shayga ay u jeedaan iyo muraadkooda bidaalika hadalkaas ay ula jeedaan an yunaasibu waa inay isku munaasabeeyaan bayna almutajaawirayni labada isla deriskaa fi lafdi xagga dhawaaqa iskaga munaasabeeyaan wa in kaana almacnaa macnuuba ha ku sugnaado calaa khilaafi dalika arrinkaas khilaafkiisa arrinkaas khilaafkiisaba ha ku sugnaado wa calaa haada alweji wejkan marka haddaan qabanno fa fii kharibin kharibin dhexdeeda damatun dama ku sugan damadaasoo muqadaratun oo la manaca waxaa diiday min duhuurihaa damadaas muuqashadeeda ishtiqaalulmaxalli ishtiqaalul aakhiri kharib aakhirkiisiiyaa mashquulay bixarakati lmujaawara deriska xarakadiisii ku mashquulay ah, la dersida xarakadeedii ku mashquulay marka waxaad leedahay kharibin sifatu juxri wa sifatu lmarfuuc marfuuc wa calaamatu rafci damatun muqadaratun calaa akhiri manaca min dura ishtiqaalu lmaxalli bixarakati lmujaawara maraka waa sidaasa lagu qadara saasaa loogu qadara walaysa daalika walaysa ishtiqaalkaasuna ma ahan walaysa daalika ishtiqaalkaasu ma ahan bimukrijin mid bixinaa lahu kharij mid ka bixina camaa kii dakarna aan soo sheegnay oo ah nactigu mancuudku ixraabka ku raaca ka bixima aakirku duu mashquulay damadii waa lagu qadara waa ku raaca mancuudka waa ku raaca walaysa ma ahan daalika ishtiqaalkaasu bimukrijin mid bixinaa lahu kharibka ama kii ka bixina dakarna aan soo sheegnay oo min anahu nactigu taabicun mid raaca inuu yahay limanquuti manquudkiisa ku raaca fil icraabi kamaa sida ana annaga naqulu aanu leenahay ina almubtadaa mubtadaha iyo walkhabara khabarka marfuucaani waa laba lagodo sooma nidhaahno kamaa sida ana anaga anna annaga naquulu aan u leenahay ina almubtadaa mubtadaha walkhabara khabarka marfuucaani waa laba lagodo walaa ymnacu mana diidayo min daalika xukunkaas qiraa'at xasan اbasriy xasanulbasri qiradii shaadad ahayd oo uu akriyey alxamdi lilaahi alxamdi uu akriyey hadda waa mubtadiyade alxamdi waa mubtadi waa rafcisanta lagu leeyay alxamdi mubtada marfuuc biibtidaa wa calaamatu rafci damatun muqadaratun cala akiri manac min dul ishtiqaal maxali bixarakati mujaawarada ah, laamta ka dambaydu la dersi ha lilaahi so laamtu ma kasrisana saas u akriyey marka xasan basri bikasri daali daalta oo la kasriyo ayuu akriyey itbaacan liajli itbaac raacsiin darteed ayaa loo kasrinaa likasrati laami laamta kasradeeda la raacsiinaa walaa yamnacu diidi maa min daalika itibaac in mancuudka uu raaca nactigu ma diidayo ayda noqoshee qawluhum carabta hadalkooda ay yihahdeen fi lxikaayati man zaydin zayd waa kuma hadda zaydin waa mubtada muakhar ama waa khabar labada waa ku banaan yihi manta ismu istifaama man kumuu ahaaday zaydan ah, zaydan mubtadi ma diidayo maxaa dhacay binasbi ayay ku yidhaahdeen oo mase waxay leeyihin man zaydin ay leeyihin man zaydin bilkafdi ayay ku yidhaahdeen goormay leeyihiin idaa sa'alta markaad weydiido man kuma qaala yidhi idaa sa'alta markaad weydiido man qofkii dheh idaa sa'alta markaad weydiido man qof qaala yidhi ra'aytu zaydan aan arkay ow marartu bizaydin aan soo maray qofaa ku yidhi ra'aytu zaydan markaasaa leedahay man zaydan ha man zaydan waxaad ka xikaayoona dhawaaqiisi ha man zaydan man waa mubtade zaydana waa khabarkii waana nasbisanta kiiseedu waa xikaayoona marka haddan waxaa leedahay zaydan waa mubtada mana la rafcin maad leedahay maya waa la rafciyey ha rafciyadhi waa lagu qadara xarakatulxikaaya aakirkii degta man zaydin ad leedahay haduu ku yidha zaydan meeshaan kusoo maray man zaydin ad leedahay zaydkaas waa kuma dhow zaydan meeshan ku ogaaday man waa mubtade zaydina waa khabar amase bilcagsi ka dhe labadaba kuu banaan bay masalada soo sheegna malxa markaan joogno ah, stifanka saasoo kale markuu noqdo labada wedba waa banaanya man zaydun haddii lu yidhaahdo manta iyo zayd labada mid karabta mudad ka dhig kaa rabtaan khabar ka dhigay waa laba wej oo waxa weeyaan mulxaadda ay baneeyeen mulxadii maqan inaan kusoo sheegin kale waay wuxuu ku yidhi aradta waxaad doontay an tarbida inaad inaad xirto kalaamaka hadalkaaga bikalaamihi qaa'ilka hadalkiisa aad ku xirto bixikaayati alicraabi icraabka xikaayadiisana aad kula xirto waqad tabayana waxaa ku caddaaday bi haadaa warkaas aan soo sheegnay oo dheer sixatu qowlina qowlkayaga saxnimadiisa oo aan ku qowlnay ina nacta nactiga laabudda lagama maarmaan weeye an yatbaca inuu raaco mancuuta mancuudkiisa ku raaco fii ixraabi ixraabkiisa wa tacriifi la macrifayntiisa wa tankiir la nakirayntiisa khalaas taas uga gudb weylun likulli humasatin iyo aafiri dembi iyo midna kama jawaabi waa hal maano waamaa xukmuhu nacti xukunkiisuu ku yidhi marka halkaasuu iska galay nactiga xukunkiisa binadari marka loo fiiriyo ila alkhamsati albaaqiya shantaas horta waa laazim inay isku raacaan saddex awjool ixraaba iyo tacriif iyo tankiir shantaas shantii kale ka wara wa amaa xukmu nactiga xukunkiisa binadari marka la fiiriyo ila alkhamsati shanti albaaqiyati hartay wahiya shanta hartay alifraadu waa keliyeelid watasniyatu waljamcu watadkiiru wataniifu fa inahu nactiga yucdaa waxaa la siinaa minhaa shanta xaggeeda laga siinaa mima kan yucdaa la siiyo alficlu ficil alladii ficilka yaxullu dega maxalahu xalla waa baa badanta mar insha allahu furasad xalla waa degay xalla waa u carooday xalla xalaalu noqday waa badan hadda xalla oo bimacnaa nazala wey yafculu ay ku timaadaa taasu ah, taasu yafculu ay ku timaada iyadu hmm. markaasuu yii fainahu nactiga sababiga yucdaa fainahu nactigii dhe sababi hadhihin fainahu nactigiio dhan yucdaa waa la siinaa minhaa shantan xaggeeda mima ki yucdaa la siiyo alficlu ficil aladi ficil yaxullu dega maxallow booskiisa fii dalika alkalaam hadalkaas dhisa ugu boos ah meesha uu ku jiro nactigaasu ficil haddii la dhigo wixii la sii lahaaya nactigaana la siina fiiri marka xaqiiqigiiu ku hormarinaa fa in kaana alwasfu wasfigu hadduu ahaado waa nactigii raafican midkoodana lidamiiri lmawsuufi mawsuufka damiir u laabana waa nactiga xaqiiqigaa soo ahaado daabaqa waa mudaabaqaynaho waa daboola nactigu hu mancuudka fi thnayni labuu ku mudaabaqaynaa labadoo minhaa shanta ka mida wa kamulad waxa u dhammaystirmayda lahu nactigaas xiina idin xiina id rafaca damiira almawsuufi mar hadduu damiir mawsuuf rafcistay almuwaafaqatu waafaqidii a u dhammaystirmayda fii arbacatin afar uu ku raaco afarto min casharatin toban ka mid a kamaa qaala almuxrimuuna siday yidhahdeen culamadu wax dhaafto ujeedeen u soo dhacay ayagu intaas ujeedeen ha intaas ayagu ujeedeen nactiga xaqiiqiga ahay ujeedeen waa qirayees uma jeedin taquulu waxaad leedahay marartu waxaan soo maray birajulinin rajulku qaa'imin taagan huwa rajulku hadda qaa'imin horta shantii hore rajulin macrifiya nakiro waa nakiro qaa'im waa ku raacay saddex o joog raaba rajulu waa majruur qaaim waa ku raacay shantaas xagga dhig shantii kalena qaaim waa ku raaca maxaa yeele qaaimin wuxuu rafcisay damiir rajulka u laabana waxaa leedahay marka mufrad iyo farceeyihii rajulin waa mufrad qaaim waa ku raacay xagga tadkiir iyo taniif rajulin waa mudakar qaaimna waa ku raacay maxaa damiir mustatiruu rafcistay wa birajuleyni waa marartu birajuleyni qoran inaan soo maray labada rajulo qaaimeyni taagan tasniyada waa ku raaca fiiri rajuleyni musanay noqota qaaimeyni musana ku raaca waaya wa birijaalin wa marartu birijaalin rag badanaa soo maray rijaasho qaa'imina taagan hum ayagu taagan waa damiir musatira faacilki hum rijaashu taagan khalaas rijaalin wax weyn qaa'imina waa mudaabaqeyd afaray ku toban ka wa marartu waxaan soo maray bimraatin haweeney haweeneydaasoo qaa'imatin taagan hiya imraadu qaaimatin imra'adii waxay ku raacday waxaa weeyaan mu'anasnimadii soo ma jeedin maxaa yeelay waa wasfi oo rafcisanaya damiir musatira waa wasfi xaqii waa nactiga xaqiiqiga wa marartu bimraatayni laba haweenaan soo maray labadaasoo qaa'imatayni taagan wa binisaa'in dumaraan soo maray dumarkoo qaa'imaatin taagan ficil haddii hal dhigaba siduu noqon xagga tadkiirka iyo taniidka sidaasuu noqona xagga waxa weeyaan alifu taniyada iyo wawljamaacadana siduu noqona hadda fiir waa kana kamaa taqulu sidaa u leedahay filficli ficilka marartu birajulin inaan soo maray qaa'imin booskeedii qaama dhig rajulko qaama taagan huwa rajulku hadday qaamadu rafcisato damiir u laabaan mancuudka sidaasay noqona mancuudka mufradu ahaa qaamana mufradkiya laga dhiga alifu taniya lagu darimo wa marartu birajulayni laba ninaan soo maray qaama hadday damiir u labanayo mancuud ka rafcisato waa raacay musanimada ku waafaqiya labadaas inuu qaama istaageen aha qaama istaageen wa marartu birijaalin rag badanaan soo maray rag badan oo qaamu fiiri waa ljamaca lagu daray ficilka aye xagga tadkiirka taniifkana waa kanaa wa marartu bimra'atin haweenaan soo maray mar hadduu ficilku damiir oo u labanay mancuudka u waa ku raaca tadkiirka haweenaydaasoo qaamad istaagtay hiyo haweentu wa marartu bimraatayni laba dumaraan soo maray labada dumarka oo qaamataa labadooda istaageen wa marartu binisaain dumaraan soo maray dumarkaoo qumna istaageen marka ficilkuba sida isagu ficilkuba sida wain kaana alwasfu nactiga hadduu ahaada raafican midkoodana lismin daahirin ism daahira fa ina tadkiirahu la wa taniisahu la calaa xasabi dalika ismi isimkaas qadarkiisu ahana isimka adaahiri daahirka faacilka ama marfuuca ka dambeeya loo fiirina marfuuca ka dambeeya a loo fiirina laa calaa xasabi lmancuuti mancuudka loo fiiri ma qadarkiisa maba loo fiiraayo kamaa sida ana alficla ficilka alladii ficilka yaxullu dega maxallow booskiisa yakuunu kadalika sidaas u ahaana ficilkubaa saas asagoo nacti ah oo mancuud ka horeeyo ma loo fiiriyo tadkiirkiisa taniifkiisa mancuudka mar hadduu isim daahira qaadana isimka daahirko ka dambeeya loo fiiriya tadkiirka taniska ficilka mar hadduu isim daahira qaato kamaa sida ana alficla ficilka alladii ficilka yaxullu tegaa maxallahu isimka nactigan booskiisa yakuunu u ahaana kadalika sidaas taquulu waxaa leedahay marartu birajulin inaan soo maray rajulko qaa'imatin ay taagan tahay umu hooyadiis hadda fiiri rajulin owjul icraab wuxuu qaatay jar qaa'imatin waa ku raacday rajulin nakiro looma shardiyo marka hadda rajulin waa mudakar nactigi qaaimatin muanafa laga dhigay maxaa yeelay haddee faacilkii ummuhu a muanaf faacilka ka dambeeya loo fiirina loo fiirima mancuudka mar hadduuba isim daahira rafcisay qaaimatin maxay rafcisatay ummuhu umudaas marka ay rafcisay ism daahir mar hadduu yahay taas haday muanas tahay isna calaamad lagu dara hadday mudakar tahayna mudakara laga dhiga taasaa loo fiirina ee loo fiiri maayo waxa weya mancuudkiisa loo fiiri fatuaniu waxa weya musanad ka dhige fatuaniu muanahaad ka dhige asifata sifada qaa'imatin aad leeda calam taniiaad ku dare maxaad u ta'niiine litaniii lumi hooyada la taniiinteeda hooyadiia la taniiiye faacilka ka dambeeya a muana walaa taltafitu milicsa maydid oo fiiri maydid likawni lmawsuufi mawsuufka ahaanshadiisa mudakana marartu birajulin rajulko qaaimatin ah, fiirin maydin mancuudku inuu mudakr yahay ma fiiraydi maxaa yeel lanaka adiga taquulu waxaa leedaha fi lficli haddaad bees booska qaaimatin haddaad ficil dhigdhigto calaamatu taniiha lagu dari laha ah, lianaka adiga taquulu waxaa leedaha fi lficli marartu waxaan soo maray birajulinin rajulko qaamad ay istaagtay umu fiiri qaamad soocaan taniif laguma darin ah, marartu soo qadaro marartu birajulin aan soo maray rajulko taana calaam taniifa lagu dara maxaa yeelay marfuuciisiya wuxuu yahay muanaf oo weliba xaqiiqiya lagamana fasli wa taquulu waxaad leedahay fii cagsihi mihaalkaas la soo sheegay cagsigiis marartu bimraatin haweeneeyaan soo maray imra-ado qaa'imin uu taagan yahay abuuha aabaheed fiiri marartu waxaan soo maray bimraatin haweeney haweeneydoo qaa'imin uu taagan yahay hadduu taagan yahay ama waa istaagi doonaa labada mid waa istaagay ha oo maadi ka dhigin ee xaalay istiqbaal mid ka dhig marartu waxaan soo maray bimra'atin haweeney haweeneydaasoo qaa'imin uu taagan yahay abuuha aabaheed hadda fiiri imra'atin mancuudkii waa mu'anaf nactigii qaa'imin mudakara laga dhig maxaa looga dhigay haddee marfuuciisiiyo mudakara qaa'imin abuu fiiri fa tudakiru mudakaraad ka dhige asifata sifada oo qaa'im ah maxaad uga dhigay mudaker litadkiiri abi aabbaha mudakarnimadiisa aabihiiyo mudakar laga dhigay walaa taltafitu milicsa maydoo fiiri maydid likawnilmawsuufi mawsuufka ahaanshadiiso mucanafan uy ma fiirayd liannaka adiga taquulu waxaa leedaha fi lficli haddaad ficil booska soo dhigto marartu bimra'atin haweeneyaan soo maray haweeneydo qaama abuuhaa abeed istaagay qaama ad iska dhihile qaama ad iska dhihe so uma jeedid qaala allahu tacaala ilah wuxuu yidhi rabbanaa rabbigeeniyo akrijnaa naga min haadihi alqaryati magaalada waa maka almukarama qaryadii adaalimi ee gardarada ay sameeyeen ahluhaa dadkeeda fiir bal hadeer qari alqaryati oo muanaa weyn mancuudki nactigi waa maxay adaalim mudakara laga dhig maxaa dhacay ee marfuuciisiwa mudakar ahlua mudakar ahlu-a mudakar wayajibu waxaa waajibaya ah ifraadulwasfi wasfiga in mufrad laga dhiga walow kaana faacilu faacilkiisu haba ahaado muhanan muhane ow majmuuca kamaa yajibu siduu u waajibayo daalika arrinkaasu fi lficli ficilkaba ficilkaba sidaan baabulfaacil ugu soo sheegnay oo nidha isaga waa layska ifraadina faacilku walow muhanan ow majmuuca ha ahaadee waay fa taqulu waxaa leedaha marartu birajulayni laba ninaan soo maray labadaas ninoo qaa'imin ay ay taagan yihiin abawaahuma labadoodii waay labadoodii aabe ay taagan yihiin fiir haddee rajulayni waa muhane mancuudka nactigi qaaim aad iska leeda nactigi qaaiman aad iska leeda qaaimin aad iska leeda so uma jeedin faacilkiisina waa muhana waa abawaahuma wa marartu birijaalin rag badanaan soo maray raggaasoo qaa'imin ay taagan yihiin aabbaahum aabayaalkood hadda fiiri qaa'imin mancuudkiisi waa jamac laguma mudaabaqayn faacilkiisi waa jamac aabbaahum laguma mudaabaqayn maxaa dhacay kalficli wey laguma mudaabaqay waxaa kamaa taqulu sidaad uleedahay ficilkaba ficil markala joogo marartu birajulina soo maray labada ninoo qaama u u istaagay abawahuma qaama ay istaageen dheh labada ninoo qaama ay istaageen abawahuma labadoodii waal labadoodii aabe wa marartu waxaan soo maray birijaalin rag raggaasoo qaama ay istaageen aabahum aabayaalkood aad leedahay ficilkaba waman qofkii qaala yidhi luqatu aklin baraqiitu kuu sheega waman qofkii qaala yidhi qaamaa abawaahuma oo ficilka marka faacilkiisu yahay calaamatu tasniye ku dari jiray hadduu faacilkiisu jamc yahayna calaamatu jamc ku dari jiray qofkii nuucaas ahaa qofkii nuucaas ahaa hmm, waman qofkii qaala yidhi qaamaa abawaahuma labadoodii abba istaageen wa waakaluunii waxay cuneen albaraqiisu injir boodooyin hanaa qofkaas waa tasniyeyna alwasfa wasfiga wa jamacu waa jamcina jamca salaamati qofkaasu sana waa tasnina alwaصfa goorma in kaana marfuucuhu muhana wa jamacahu wasfiga waa jamcina goorma in kaana marfuucuhu jamcan jamca salaamatin oo waliba jamcina faqaala wuxuu leeyahay marartu waxaan soo maray birajulayni labada nin oo qaa'imayni ay taagan yihiin abawaahum aan labadooda wa marartu birijaalin ragaan soo maray raggaas badanoo qaa'imiina ay taagan yihiin aabbaa'uhum aabbayaalkooda wa ajaazaaljamiicu dhammaan waxay banneeyeen an tujmaca sifatu sifada in la jamciyo jamcu tagsiir laga dhigo haddii faacilkeedu uu jamciyo taasay banneeyeen wajaazaaljamiicu dhammaan carabtu waxay banneeyeen an tujmaca sifatu sifada in la jamciyo jamca tagsiirin waa goorma idaa kaana alismu ismku hadduu ahaado isimka almarfuucu la goday jamcan fa taqul waxaa le marartu birijaalin raggaan soo maray raggoo qiyaamin hadda qiyaamintan jamacnimadan rijaalinta ka hor lagu mudaabaqay ma ee faacilka ka dambeeyaa la fiiri faacilka ka dambeeya fiiri marartu birijaalin raggaan soo maray raggoo qiyaamin ay taagan yihiin aabahum aabayaalku ah, marka qiyaamin jamcu tafsiira laga dhiga wa marartu waxay kaloo eh, waxay kaloo baneeyeen wa marartu waxaan soo maray birajulinin rajulko qucuudin ay fafadhiyaan hilmaanuhu addoommadiisa firi hadda sooma jeedid hadda qiyaaminta marka la jamcinayey inaan la fiirin rijaalin ee la fiiriyey aabbaha maxaa kutusaa mithaalkan dambe marartu birajulin hal ninaan soo maray rajulko qucuudin ay fafadhiyaan jamcu tagsiiraa laga dhigay mancuudkiina waa mufrid maxaa yeelay sideedaba waxa la fiirinaa waa waxa ka dambeeya hilmaanuhu ah, wa ra-ow waxayna arkeen dhammaan daalika jamcu tagsiir in laga dhigo marka faacilku jamc yahay axsana midka wanaag badan war ow waxay u arkeen daalika jamcaas axsana midka wanaag badan min alifraadi kaliyeelidda alladii mufradka huwa axsanu asaguna kasii wanaag badan min jamci tasxiix marka saddexaa kuugu banaan marartu birajulin eh, marartu birajulin qaacidin hilmaanuhu saddexaa kuugu banaan marartu birajulin qucuudin khilmaanuhu marartu birajulin qaacidin khilmaanuhu marartu birajulin qaaciduuna khilmaanuhu saddexdaasaa kuu banaan yaana u liita qaaciduuna taasaa u liidata taas ayaa u liidata wayajuusu waxaa banaan qadcu sifati sifadii lagoynteeda sifadii almacluumi ee la ogaa mawsuufa mawsuufkeeda xaqiiqatun loo ogaa ow idicaan sheegasho loo ogaa rafcan marfuucatan xaalay tahay mid la rafciyey sifadaasu bitaqdiiri huwana lagu rafciyey wa nasban mansuubatan xaalay tahay mid la nasbiyey bitaqdiiri acnii lagu nasbiyey ow amdaxu lagu nasbiyey ow adumu lagu nasbiyey ow arxamu lagu nasbiyey lasoo qadaridooda waxaa banaan mancuudka haddii la yaqaan biduuni nacti hadii la iska yaqaan in lagaba jaraba nacti marka laga jaro waxaa banaan in la rafciyo waxaa banaan in la nasbiyo haddii la rafciyo waa khabar mubtada loo soo qadara waajibun u xadfay mubtadahaas haddii la nasbiyona ficila loo soo qadara waa mafcuul bih labada waa banaan wayajuusu waxaa banaan qadcu sifati sifadii in la jaro sifadii laakiin almacluumi ee la ogaa mawsuufa mawsuufkeeda waa shar markaa nactigan mancuudkiisa laga jarayo waa in mancuudkaas biduuni sifa la garana laakiin garashadiyaa laba loo qeybiya xaqiiqatana loo garana ow iddicaa sheegasho waa xaqiiqa in la garana ama adaa iska sheegana waa la garana rafcan marfuucatan xaalay tahay sifadu mid la rafciyey ayaa la jaraa bitaqdiiri huwa huwa lasoo qadarideeda lagu rafcina oo mubtada loo soo qadara wa nasban mansuubatan xaalay tahay mid la kor dhigay sifada bitaqdiiri acni acni lasoo qadarideeda lagu nasbina ow amdaxu amdaxu lasoo qadarideeda ow adumu adumu lasoo qadarideeda ow arxamu arxamu lasoo qadarideeda sharax idaa kaana almawsuufu mawsuufku hadduu ahdo macluuman ku la yaqaan biduuni sifati sifada ka sokay ayadoon la sifayn haddii layska yaqaan jaasa laka waxaa kuugu banaan fi sifati sifada alitbaacu raacsin iyo walqadcu goyn labadaba kuugu banaan mihaalu dalika mihaalkiisii fi sifati lmadxi xaala uu mihaalku ahaaday alxamdu mahad dhammaanteed lilahi allah usugnaato allah waa la iska yaqaan alxamidu ah, lagu dara isaga ku kordhimi macrifanimo iyo tawdiix midna u kordhimi labaa kuugu banaan ka sifee allahaasoo alxamidi la mahdiyo kago huwa allahaasu alxamidu waa mid kala mahdiyo labadaba kuu banaan eh, labadaba kuu banaan ajaasa wuxuu ku baneeyey fiihi xamiidka siiba weyhi aljara cala litbaacina raacsiina lagu jaro wa nasbana waa ku baneeyey bitaqdiiri amdaxu amdaxu lasoo qadarideeda lagu nasbiyo warafca rafcaa waa ku baneeyey bitaqdiiri huwa huwa lasoo qadarideeda lagu rafciyo wa qaala wuxuu yidhi samicnaa waxaan maqalnay bacd alcarabi carabta gobolkood yaquulu xaal uu leeyahay bacdigaasu alxamdu alxamdu lilaahi rab alcaalamiin gabaldhahayaan maqlin carab fa sa'altu waa weydiiyey canhaa nasbada yunas shiiqaygiiyaan weydiiyey siibaweyhi shiiqiisii ahaa yunus ibnu xabiib yunus ibnu xabiib oo shiiqiisii ah hmm fasaltu canhaa waxaan weydiiyey yunus yunusaan weydiiyey binasbi ay ku dhahayaan yaquulu wuxuu leeya bacdigaasu alxamdu lilaahi rab alcaalamiina binasbi uu ku dhahaa bacdigu fasaltu waxaan weydiiyey canhaa nasbada yunas yunas ibnu xabiib tilmiidu abi camar ibni calaa wa shaykhu siiba weyhi maata mia itnain wa hamaaniin boqol sideetan iyo laba markay hijriyadu waa shiiqiisiiba weyhi waana ardaygii abu camr ibn cala yunus ibnu xabiiban weydiiyo fazacama wuxuu sheegay ma ahan zacmigii kidbigaha waa bimacnaa qaala fazacama shiiqii wuxuu sheegay anahaa nasbadu carabiyatu inay carabiyata waa carabi saxbana mooda inay qaldaaya arbalcaamir mid iska nasbaano carab ilaa carab carabi ma taqan horayada ka aqoon wa mihaaluhu qacigii qacigii mihaalkiisii fii sifati dami damigii iyo ceebayntii sifadeeda xaalo ku sugnaaday mihaalku wa mra'atuhu haweentiisa abu lahab haweentiisana naaray geli xamaalata alxadabi fiiri xamaalata nasbadaasa la dariishana adum waxaan ceebayna xamaalataladab tii xaabaqaadida badneed qara'a aljumhuuru birafciyay aqriyeen cala itbaaci lagu rafciyo wa qara'a caasimna wuxuu aqriyay binasbi calaa dami ceebayn lagu nasbiyo wa mihaalu qacigi mihaalkiisii fii sifati taraxumi naxariis dalabka mihaalki sifadiisa xaalu ahaaday marartu bizaydinaan soo maray almiskiina arxamulmiskiina miskiinkaasaan u naxariisaa yajuusu waxaa ku banaan fiihi miskiinka alkhafdu hoos dhig cala litbaaci raacs in lagu khafdiyo wa rafcu god bitaqdiiri huwa huwa lasoo qadarideeda lagu rafciyo wa nasbu kordhiga ku banaan bitaqdiiri arxamu waan u soo qadarideeda lagu nasbiyo wa mihaaluhu qacigii mihaalkiisii fii sifati litaaxi caddayn sifadeed xaal u ahaaday marartu bisaydinaan soo maray ataajiru huwa saydkan kuu sheega ataajiru weeye yajuusu waxaa ku banaan fiihi taajirka alqafdu hoos dhig cala itbaaci raacsiin lagu qafdiyo wa rafcu goda ku banaan bitaqdiiri huwa huwa lasoo qadarideeda lagu rafciyo wa nasbu kordhiga ku banaan bitaqdiiri acni acni lasoo qadarideeda lagu nasbiyo walaa fara wax fariya uma dhexeey fii jawaasi lqaci goynta banaanaanshadeeda bayna an yakuuna almawsuuf mawsuufku inuu ahaado macluuman ku loo yaqaan xaqiiqatan dhabnimo oo idicaan sheegasho falawalu mid kala horeeye layskaga yaqaan macluuman mashhuuru waa mid la caan bixiyey waqad dakarnaa amhilatan waa soo sheegnaa kuwii hore oo waxaa ka mid ah waxaan alxamdu lilaahi wani midka labada idicaaga nasa caleyhi siiba weyhi cadeey fii kitaabihi ku cadeeyey faqaala wuxuu yidhi waqad yajuusu inuu banaanaada la arkaa an taquula inaad tidhaahdo marartu biqawmika tolka aan soo maray alkiraama alkiraama acni waxaan ujeedaa alkiraama ad iska leedahay waxaad ka dhiga qoomka inuu iska yiqaan qofkaan adla hadlayna ha inuu iska yiqaan ila qoomkaadiyaad leedahay yacni wuxuu ula jeedaa siiba weyhi inuu banaanaado binasbi kordhig ow birafci god alkiraamu idaa jacalta haddaad ka dhigto almukhaadaba qofka lala hadlaa kaanahu asagoo qad carafahum iska garta markaa tiri tolkaan soo mar uma qaala wuxuu yidhi siiba weyihi nazaltahum qoomka waxaa dejiday qoomkaasaad waxaa dejiday haadihi lmansilata mansiladaas oo ah in layska yaqaan wain kaana haba ahaado mukhaadabku lam yacrifu midaan garan qoomka markaa tii qomk qoomkaadian soo mar yuusan magaran adugu ee waxaad ka dhigtay inuu iska yaqaan intahaa waa dhamaaday warkiisiba weyihi wallah subxana